بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii jawaahir اlbukhaari anoo socda baabu اlاstikhaara fi اlumuur min gayri اlfariida nadban waxaan qaadanaynaa istikhaaradii waa khayrdoon ama khayrdalab umuur kasta in istikhaaro loo tukado ayadoon waajib ahayn laakiin guuwaabo iyo nadbi iyo wax wanaagsan ay tahay can jaabir bni cabdillaahi radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kaana rasuuluullah rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa dheh yucallimunaa midna bara alistikhaaraa istikhaarada iyo khayrdoonka ayuuna beri jiray fi lumuuri umuuraha dhexdooda in loo istikhaarysta kamaa yucallimunaa sidii uu noo beri jiray oo kale kamaa yucallimunaa assuurata min alqur'aan suuradda qur'aanka sida uu noo baro oo kale ayuu istikhaarada noo beri jiray ahmiyadda weyn oo ay istikhaaradu leedahay ayay tilmaamaysaa yaquul wuxuu odhanahayay nebiga sala allahu calayhi wasalam idaa hama hadduu damco axadukum midkiin bilamri amar hadduu damco arrin umuuraha ka mid ah ama safar ama guur iyo wixii markaa la mid ah falyarkac ha tukada marka hore rakcatayn laba rakacadood ha tukada oo aan waajib ahayn oo aan waajibka ahayn macnaha uma intaa kadibna liyaqul ha yidhaahda allaahumma ilaahayow innii anigu astakhiiruka waxaan kaa kheyr dalbanayaa bicilmika cilmigaaga cilmigaagaan istikhaarabaan ku samaynayaa wa astaqdiruka waxaan kaaga qudro iyo awood dalbanayaa biqudratika awooddaada awooddaadana waan ku weydiisanayaa wa as'aluka waxaan ku su'aalanayaa waas'aluka min fadlika alcaliim fadligaaga caliimka ah ee weyn fa innaka adigu taqadiru waad kartaa walaa aqadiru anigu ma karo wa taclamu waad og tahay walaa aclamu anigu ma ogi adiga wax kasta waad og tahay aniga waxaan kala ogahay ma jiro waayo wa anta adigu callaamu lguyuubi qaybyaalka caalimkoodii baa tahay caalamka oo dhan qaybyaalkoodii ayaa tahay wa anta callaamu lguyuub allaahumma ilaahayow in kunta haddii aad tahay waaba tahaye taclamu mid og anna haada alamra amarkan ee kan ah khayru lii khayr inuu ii yahay fii diinii diinkayga iyo wa macaashi macaashkayga iyo noloshayda wa caaqibati amrii amarkayga ciribtiisa faqadurhu lii ii qadar faqadurhu lii ii qadar oo wayasirhu ii fududay lii aniga uma intaa kadibna baarik lii fiihi ii barakay intaa ka bacdina ii barakay wa in kunta haddiise aad tahay taclamu mid og waaba tahay anna haada alamra amarkan ee kan ahayn raba inaan ku dhaqaaqo sharun lii shar inuu ii yahay aniga fii diinii diinkayga wa macaashii noloshayda wa caaqibati amrii amarkayga ciribtiisa dambaba intaba uusan ii fiicnayn fasrifhu cannii ka leexi xaggayga wasrifnii anigana iga iil canhu xaggiisoo haba isu kaaya kulminin oo ha ii fududaynin waqdur lii ii qadar alkhayra khayrkana xaysu kaana meeshuu yahay meesha markaa uu ahaaday humma ka bacdina ardinii iiga raalli noqo qaala wuxuu yidhi wayusammii xaajatahu wayusammii wuu magacaabayaa xaajadiisa iyo dantiisa ayuu markaa magacaabayaa anna haada alamru meeshaa ah ayaa wuxuu ku darayaa ama uu ku beddelayaa arrintii markaa uu doonayey baabu lamr amar iyo farid laysfara baabkeedii waaye biitibaaci aljanaa'isi janaasooyinka in markaa la raaco faritaan laysfaro can mucaawiyata bin muqarab mucaawiya ninka lagu magacaabo eh, eh, ibnu ama bin muqaranin can ilbara wuxuu ka wariyey radia allaahu canhum qaala inuu yidhi amaranaa wuxuuna amray annabi nebiga sala allahu calayhi wasalam bisabcin toddoba waxyaabood toddoba waxyaabood ayuu eh, na amray ayuuna amray nebiga wanahaana wuxuu naga reebay can sabcin toddobana wuu naga reebay amaranaa wuxuuna amray rasuulkii alla bisabcin toddoba waxyaabood wanahaana wuxuu naga reebay rasuulka sala allahu calayhi wasalamna can sabcin toddoba xaggooda wanahaanaa can sabcin toddobana wuu naga reebay rasuulka sala allahu calayhi wasalam amarana wuxuuna amray biitibaaci aljanaa'isi janaasooyinka raacitaankooda wa ciyaadati almariidi mariidka iyo kambuka oo la soo booqdo wa ijaabati addaaci daaciga ii ka kuu yeera oo la ajiibo iyo wa nasri lmadluum madluumka iyo qofka la dulmiyey oo markaa loo gargaaro wa ibraari alqasami iyo dhaartoo loo baarinimo falo qasamka in lagu baarinimo falo oo qofka kuu dhaartaa inaad wixii uu ku dhaartay aad u samayso oo aad u baari fasha haddii kala kafaaragud iyo soon iyo waxbaa korkiisa ahaanaya iyo waraddi salaami salaantoo la guddoomo in salaamta qofka laga radiyo oo markaa laga qaado iyo wa tashmiiti alcaatisi kan caatiska ah ee hindhisa oo markaa la farax geliya wanahaanaa wuxuu naga reebay can aaniyati alfidati weelka qalinka ah wa khaatima adahab dahabka faraatiga ah in faraatiga laga dahab dhigto waalxariiri xariirta wuu naga reebay iyo waddiibaaji diibaajku waa nooc xariirta ka mid ah waalqasiyi waa nooc xariirta ka mid ah ayadana waalistabraqi waa xariirta middeeda istabraaqa ahee adag iyo wa rukuubi mayaafirta rukuubkooda in lagu fadhiisto ayaduna waa nooc markaa xariirta ka mid ah waxaanoo dhan waa noocyo xariir ahoo xariirta markaa laga sameeya sidaa darteed dharka xariirta lagu daray iyo waxyaabaha noocaas ah dhammaan wuu noo diiday midka ugu dambeeya waa in lagu fadhiisto oo sarjiga iyo kooraha marka faraska ama waxlaabaha la raacayo geedka aad ku fadhiisanayso in markaa xariir laga dhigo baabu fadli man kaana lahu walad qof allaala qofkii walad u sugnaaday fadliga uu leeyahay qofkii welad markaa u sugnaaday fadliga uu markaa leeyahay ayaana loo tilmaamayaa can anas ibni maalik radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min annaasi dadka ka mid ma aha min muslimin muslim yutawafaa loo oofsado ay u dhintaan lahu asaga alaaatu saddex lam yabaluguu aan gaarin alxinfa qaangaarka oo aan weli qaangaarin ilaa hadday jiraan muslim ay saddex cunub oo aan qaangaarin u dhintaan kuna sabraa ilaa adkhalahu allaahu aljanna ilaahay jannada ayuu ku geliyaa bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeeda iyaahum ayagoo dartood uu ugu naxariisanayo ilaahi subxaanah wa tacaala baabu baab wuxuu u yahay tukrahu waxaa la karaahsaday iyo in la nacayo oo ay karaahiyo tahay anniyaaxatu baroorashada cala almayiti maydka dushiisa loo baroorto maydka oo loo ooyo waxyaabaha ku soo arooray inay mamnuuc tahay inay karaahiyo tahay yaana loo tilmaamaya can ilmugiirati radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu odhanaya inna kadiban beenta calaya korkayga lagu been abuurto laysa ma aha ka kadibi calaa axadin axad kale korkiisa been abuuradka lagu abuurtoo kale la mid ma aha horay baan u soo tilmaanay nebiga wuxuusan dhihin waa yidhi haddii la dhaho dhib weyn baa imaanaya ilaan diin bay noqonaysaa qofka kale dadweynahee caadiga inkastoo been lagaska sheego ay mamnuuc tahay haddana ta nebiga la mid ma aha midda dadka kale laga sheego man kadaba qofkii ku abuurta calaya korkayga been mutacammidan si ula kaca kas iyo kibir buu u yeelay falyatabawa ha u diyaargaroobo maqcadahu makaanu fadhiisigiisa min annaari booska naarta uu ka fadhiisan lahaa ama uu geli lahaa samictu nebiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasallama yaquul asagoo odhanaya man niixa calayhi qofkii loo baroorto korkiisa yucadabu waa loo cadaabayaa bimaa niixa calayhi oohintii markaa loo ooyey niixadii iyo baroorashadii loo baroortay dushiisa ayaa markaa loo cadaabayaa akhwaal fara badan baa ku jirta walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa naf dembowday naf kale dembigeeda ma xambaartaa jirta ayadoo saas ay tahay ayaa haddana waxaa la tilmaamayaa oo la sheegayaa oo dadka la farayaa waxay tahay inaysan dardaarmin baa la yidhi ama inuusan raalli ka ahaan jirin markuu noolaa laakiin hadduu diidi jiray raallina ka ahayn qof bannaankaa ka ooyey loo qabsan maayo arrimooyin fara badan oo noocaas ah iyo akhbaar hadallo badan oo noocaasaa meesha ku jira baabu laysa minnaa <clears throat> anaga naga mid ma aha baabkeedii waaye man shaqa aljuyuuba qofka jeebabka jeexjeexa jeebabka qofka jeexjeexa naga mid ma aha can cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala alnebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laysa minaa naga mid ma aha man latama alquduuda ninka dhabannada garaaca washaqa aljuyuuba jeebabka jeexjeexa wadaca una yeerta bidacwa aljaahiliya jaahiliga yaa jaahilida iyo yeerashadeeda dacwa aljaahiliyati midka u yeertaa annagunaga mid ma aha manhajkeenna kuma socdo ka mid ma aha khayrkeennaiyo wanaaggeenna kuma socdo qofka arimooyinkaa sameeya dacwa aljaahili waa inuu borortou dhaho annagu go'nay saan baan noqonay hebel hadduu dhintaya maxaan adduunka ka joognaa iyo wixii markaa la mid ah baab wuxuu baab u yahay altasaduqi bihulufi sadaqa la sadaqaystay saddex meelood meel weliba qorkuu qofku mar allaale markuu sakaraad ku gaaro amase naftiisa uu ka quusto inuu yidhaahdo xoolahaygii waa sadaqaystay waa mamnuuc saddex meel ka mid aha loo ogol yahay can sacad ibni abi waqaas radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yacuudunii mid isoo booqda caama xajati alwadaaci sanadkii xajkiisa gootinta min wajacin xanuun buu iga soo booqday xanuunkaasoo ishtadda bii igu darnaaday xanuun igu adkaaday buu iga soo booqday faqultu waxaan idhi innii anigu qad balaqa bii waxa uu ka gaaray min alwajaci xanuunka waxaan aad u jeedo xanuunka aad buu ii hayaa wa ana aniguna duu maalin mid maal u saaxiib ah ayaan ahay walaa yarifunii mana i dhexlaysa ila bnatun gabar maahane markaas sacad hal gabar keliyuu lahaa ilmo kalena ma dhalin ilabnat gabar baa i dhaxlaysa afa atasaddaqu ma saddaqaysan karaa bihulahay maalii maalkayga hulufkiisa saddex marka loo dhiga qayb ka mid ah ma sadaqaysan karaa qaala rasuulku wuxuu yidhi laa maya lama ogola faqultu waxaan idhi bishaqri nusna qaala laa maya buu dhahay nebiga dumma qaala wuxuu yidhi haddana ahulufu hulufna saddex meelood meel waاthuluthu kafiirun ama uma kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi athuluthu uluka sadaqayso saddex meelood meel ka mid ah wathuluthu kabiirun aw kafiirun hulufka xataa wuu badan yahay ama wuu weyn yahay iska sadaqayso innaka adiga antadar inaad uga tagta warafataka kuwa ku dhexlahaya akhniyaa'a ayagoo kaaftoon oo taajira ah ayaa khayrun ka khayr badan min an tadarahum intaad uga tegi lahayd caalatan ayagoo faqiiro ah oo yatakafafuuna annaasa dadka gacmo horhoorsanaya ayagoo tuugtuugsanaya waxaa uga fiican ayagoo wax haysta inaad uga tagto wa innaka adiga sacadow lan tunfiqa ma nafaqaysid nafaqatan nafaqa oo tabtaqii bihaa aad ku raadinayseed ku dalbaysa wajha allah ilaahay wejigiisa ilaa ujirta bihaa waa lagaa ajir siinayaa xataa maa shayba ha ahaado tajcalu aad yeesho fii fay imra'atika naagtaada afkeeda cunto aad yeeshaba ha ahaatee naagtaada afkeeda raashin aad geliso biilka iyo masaariifta aad siisaa loola jeedaa walaa tiri xataa diisideeda loo dhaafo oo cunto bisin intaad gacanta ku soo qaaddo ama maalcaqo oo markaa afka aad u geliso waa laga ajirsiinayaa baabu maa yunha wixii la reebay ama la diiday baabkeedii waaye cani ilxalqi intibaha la xirto cinda almusiibati musiibada agteeda wajac waxaa xanuunsaday abuu muusa wajacan buu xanuunsaday abuu muuse faqushiya calayhi waa la miir daboolay wa ra'suhu madaxiisuna fii xajri imra'atin ama xajri imra'atin gabar dhabteeda uu saarnaa oo min ahlihi ehelkiisa ah ama waa xaaskii ama waa hooyadii ama waa walaashii ama waa eeddadii waa dad maxramkiisa markaa ah falam yastatic waa awoodi waayey an yarudda calayha inuu u celiyo shay-an waxba gabadhii baa barooratay macnaha mar allaala markuu koomadii galay ee uu miir daboolmay bay waxyaabo ku dhawaaqday waa jabalaa warkii ka ahaayo warkii cadiimka ahaayo bay tidhi wuu awoodi waayey inuu u jawaabo uu ka celiyo falammaa afaaqa markuu soo miiraaray markuu soo miiroobay markuu soomiir helay uu soo kacay qaala wuxuu yidhi ana anigu barii'un beri baan ka ahay minman bari'a minhu rasuuluullaahi cidduu rasuulkii ilaahay beri ka noqday anna beri baan ka ahay adigana beri baan kaa ahay macnaha oo cidduu rasuulku beri ka noqday haddaad ku jirto saasaad la mid tahay waayo inna rasuula allaahi rasuulkii ilaahay beri wuxuu beri ka noqday min alsaaliqati midda qaylisa waalxaaliqati midda xiirata waalshaaqa iyo midda maryaha dildilaacisa saaliqada waa midda qaylisa musiibada agteeda ayay qaylisaayo way barooranaysaa codkeeday kor u qaadaysaa musiibada agteeda xaaliqada waa midda xiirata mar allaala marka musiibada iyo dhibaatadu ku dhacdo ayay timaha xiirtaan dadka gobolka mid ah kuwaasaa markaa loola jeedaa shaaqadana waa midda maryaha dildilaacisa qaar waxaa jira intay qabtaan maryahooda diraca iyo intay sa u qabtaan kala jiidaaya oo sidaa macnaha maryaha ku jeexjeexaya musiibada agteeda saddexdaba nebigu beri buu ka noqday anna beri baan ka ahay haddaad dhintana ma ii soo oyn kartid saasuu macnaha u dhigaya baabulqiyaani baabu wuxuu baab u yahay alqiyaami istaag loo istaaga liljanaasati janaasada janaase meyd ah haddii ayadoo la wada la arko in la kaco can caamir bin rabiicata can ilnabiyi sal allah calayh wasalam qaal idaa ra'aytum haddaad aragtaan aljanaasata janaasada faquumuu istaaga xataa tukhallifakum ilaa laydin gudbiyo ilaa laydin dhaafiyo oo ay idin gadaal marto kac nebigaa maruu istaagay baa la yidhi kolkaasee dheer maxaad u istaagtay waa janaase yahuudiya naf baa go'day buu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam baab wuxuu baab u yahay wuxuu baab u yahay baab xamlu rijaali ragga qaaditaanka ay qaadayaan iyo inay qaadaan aljanaasata janaasada janaasada waa sariirta meydka oo meydka markaa ku jira oo markaa la qaado ragga ay qaadaan can abi saciidin alqudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fa idaa wadicat iljanaasatu janaasada haddii la dhigo oo la dejiyo waxtamalahaa waxaa qaadaya alrijaalu rag ayaa calaa acnaaqihim qoorahooda ku qaada oo mase waxta ma laha rijaalu ragguna ay qaadaan calaa acnaaqihim qoorahooda ay ku qaadaan fa in kaanat haddii ay tahay janaasadii saalixatan tusuuban oo fiicanoo camal wanaagsan samaysay qaalad waxay odhanaysaa qaddimuunii idedejiya i hormariya wa in kaanat hadday tahay hayra saalixatin midaan wanaagsanayn qaalad waxay odhanaysaa yaa weylaha halaagaygiiyow ayna tadhabuuna bihaa xaggeed ii waddaan xaggeed iila baxaysaan yasmacu waxaa maqlaya sawtahaa codkeeda kullu shayin wax walba oo rabbi qalqay ila alinsaan insaanka maahane walow samicahu hadduu maqli lahaana saciqa argagax buu la suuxi lahaa waa suuxi lahaa insaanka codkaa hadduu maqli lahaa laakiin ilaahay baa ka qariyey subxaana wa tacaala oo lama maqalsiinin baabu fadli man shahida aljanaasa qofkii janaase xaadira oo ka qayb gala fadliga uu leeyahay baabkeedii waaye can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man shahida aljanaasata qofkii janaase xaadira xataa yusallii ilaa looga tukada calayha korkeeda falahu qiraatun qiraad buu leeyahay hal jabal oo ajir ah ayuu leeyahay waman shahidahaa qofkii janaasada xaadira xataa tudfana ilaa laga aaso kaana lahu qiraataani laba qiiraad ayuu asaguna yeelanayaa ama markaa uu leeyahay laba qiiraad ayuu leeyahay qiila waxaa loo yidhi wama alqiiraataani waa maxay labadaa qiiraad iyo labadaa jabal rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi midlu aljabalayni alcadiimayn waa laba jabal oo waaweyn oo kale waayabuu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam baabu islaami sabiil sabiga ama ilmaha yar islaamidooda baabkeedii waaye wa canhu aydan ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga maa min mawluudin kun la dhalay ma jiro oo la dhalo ilaa haddii canug la dhalo yuuladdu waxaa lagu dhalaa cala alfitrati diinta islaamka xataa ilmo nin iyo naag gaala iska dhaleenba ha ahaado islaamnimuu ku dhalanayaa faabawaahu fa abawaahu hooyadii iyo aabbihii ayaa yuhawidaa hooye iyo aabe faabawaahu yuhawidaanihi yahuudeeya aw aw amase aw amase yunasiraanihi nasraaniyeeyo nasraani ka dhiga aw amase yumajisaanihi majuusaynaya hooyo iyo aabbaa diintoodu raacaya hadhow hadduusan rabbi ka badbaadinin ayagaa yahuudiyaal ka dhiga ama nasraani ka dhiga ama majuusi markaa ka dhiga amaa marka ugu horaysay canuga dhalanayo fitro saliim buu ku dhashaa fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiinu alqayim buu akhriyey rasuulka sal allah calayh wasalam baabu qaatili innafs ninka qaatilu nafsiga ahee naftiisa dila wixii ku soo arooray can haabit can haabit bini daxaak radia allaahu canhu ninka lagu magacaabo haabit ibnu daxaaki radia allaahu canhu can ilnebiy nebiga waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi man xalafa qofkii ku dhaarta bimillatin diin oo hayri alislaami islaamka aan ahayn kaadiban asagoo been sheegaya mutacammidan kasna u yeelahaya fahwa kamaa qaal waa suu yiri wuu dhaartay inuu diinta islaamka ku jirinba kirishtaan baana ay qof dhahaysaad maqlaysaa wallaahi gaal gaal dhalaan ahay haddaan waxaa sameeyey wixiina uu samaynayaa diinta ayaan ka baxay kufurtu billaah meeqaa dhahdaa xaladaha noocaasa aad ha laysaga ilaaliyo qofkii saa ku dhaartaa waa siduu yidhi waman qatala qofkii dila nafsahu nafsadiisa bixadiidatin xadiid bir ku dila ama waa midi ama waa seef ama waa xabad cudiba bihaa waa lagula cadaabayaa fii naari jahanname naarta jahannama asagoo ku jira yaa lagu dhex cadaabayaa tuuraydii buu isku durdurayaa asagoo naartii ku jira hadduu sunka baday suntii buu cabayaa hadduu meel dheer iska soo tuuray meel dheeroo jahannamo dhexduu iska soo tuurayaa saasaa lagu cadaabaa oo qof kasta wuxuu naftiisa ku dilo ayaa markaa lagu cadaabaya baabu maa shay baabkiisii waaye yunhaa la reebay oo min sabbi alamwaati dadka dhintay caydooda ah maxaa noo geeyey qof dhintay qof dhintay uunbaa maanta laga daba socdaa asaguunbaa laga daba shaqaynayaa sidaa darteed waa mamnuuc dadka dhinta wax ka sheegitaankooda can caaishata radia allaahu canha allahuma haddii qofku ahaa qof daalim ah aad u dulmi badan fisqi badnaa bidcanimo badnaa xumaan saasoo kale haddii dadka looga digahayo waa mowduuc kale hadduu nin wanaagsan ahaa khayr badan jeclaa wanaagga ku socon jiray say dadka ugu daydaan waa mowduuc kale laakiin dadweynahiinaan kale caadiga ah in faraha lagala baxo can caa'ishata radi allahu canha qaalad waxay tiri qaala annabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tasubuu ha caynina alamwaata dadka dhintay ha caynina fa innahum ayagu qad afduu waxay gaareen ilaa maa qaddamuu waxay horumarsadeen wixii ay horumarsadeen ayay gaareene ha caynina dadka dhintay ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam khaasatan waxaa la tilmaamayaa faraha in lagala baxo xataa kufaara ha ahaadaano waa inaan dadka iska dayno waa inaan faraha kala baxnaa waayo nebiga mar allaala markii cikrama ou ka cararay xaaskiisiina ay uga ammaan qaaday nebiga nebigana uu ammaan geliyey kadibna ay doontay soo kaxaysay cikrama ina abiijahal baa idiin imaan doonuu yidhi oo muhaajir ah ha caynina aabbihii dadka dhintay caydooda waxay horumarsadeen bay gaar wax idin tari mayseen waxna ka qaadi maysoo waxay siyaadinaysaa ma laha dadka noolna way dhibaysaa kii uu dhalay iyo kii ay dhashay iyo wixii noocaasana way dhibaysaa ayagiina wax saas u weyn oo hadda faa'iide ah oo qofkaa uu ka gaarayaa ma jiro saa darteed aan iska dayno rabbina aan ka baqna subxaana wa tacaala kuwii noolaa intaan ka gudubnay yaa dadkii qubuuraha ku jiray maanta naga baxsan la ama caalim ha ahaado ama wax kale ha ahaadee allah xaqa waxaannu ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo kitaabu azakaat وبالله التوفيق والله أعلم